bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina muxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min aطyab اlminax fi cilmi almusطalax waxaa inoo dembeeyey masaa-ishii ay ka hadlayeen labada sheekh imaamu tirmidi raximah اllahu tacaala istilaaxaadka uu leeyahay oo ah inuu jamciyo alxasan wsaxiix yihahdo xasanun saxiix ama xasanun hariib waxay kaloo ka soo hadleen culimmadu eh, nin iqa ah hadduu wax ziyaadiyo ziyaadadaasi waxay noqonaysaa maqbuula mase marduuda ah. sida markaasi ay noo soo naqliyeen eh, alimaam ibnu salaaxna ay markaasi uu maray imaamu nawowi raximah ullah ibnu xajarna markaasi ay ka raali noqdeen waxa weye ziyaadadii in la qaybiyo oo loo qaybiyo xadiidka ay iqaadku wariyeen ama awaqu uu wariyey in markaasi munaafiye ay u tahay iyo inaysan munaafiye u ahayn marka wuxuu noqonaya tafsiilkaasi qowl aqwaasha ka mid a ah. aqwaasha waxaa ka mida ah ziyaadatu iqa marka laga hadlayo qaar odhanaya waa la radinayaa mutlaqan iyo qaar odhanaya markaasi waa la aqbalaya iyo qaar markaa tafsiilkan gelinaya Eh, qowl afaraad baa jira oo isagoo odhanaya ziyaadatu iqa daabit guud lama siin karo qaacido guud oo mutarida oo lagu socdo lama siin karo maxaa la samaynayaa way iskhilaafaysaa marka la eego yani markaasi eh, xukumka ay qaadanayso bacdu aziyaadaat yani markaasi oo iqaadku ay ziyaadiyeen waxay noqonaysaa mid markaas saxiixay noqon kartaa lidalika culimadu waxay yidhaahdeen qofka ku xukuma ziyaadatu iqa xukum caam ah ka bixiya oo yidhahda xukumkaasay qaadanaysaa faqad ali qofkaasi waa qaldamay maxaa yeeley faina likulli ziyaadatin xukman yahusuhaa yani ziyaado kasta waxay leedahay xukum khaas iyada u ah ayay leedahay oo markii la eego uu ka soo baxayo qowlkaasna waa qowlka yani markaa culimmada muxaqiqiinta ah waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah alkhabar almacruuf walmunkaru hada maxaluh khabarka la yidhaahdo alkhabar almacruuf iyo alkhabar munkar yani meeshii looga hadlayo waa halka alkhabar almacruuf wa yuqaabiluhu lmunkar khabarka macruufka la yidhaahdo waxaa ka soo horjeeda khabar munkar ah wa huwa khabarka macruufka waxaa weeye maa rawaahu iqatu waa khabarka uu wariyey nin iqa ah mukhaalifan xaalu yahay mid khilaafaya lima rawaahu aciifu aciif midka uu wariyey wlkhabaru lmunkaru khabarka munkarkana maa rawaahu aciifu waa xadiidka ama khabarka uu wariyey nin daciif ah mukhaalifan liiqa xaalu yahay markaa mid khilaafaya ee nin iqa ah wamiaalu ali kaa tusaalis waxaa weeye maa rawaahu bn abi xaatim min ariiq xubayib musaharan xubayib yani in la tashiiriyo ibnu xabiib azayaat wa huwa aciifun raawigaasna waa raawi aciifa wuxuu ka wariyey can abi isxaaq can alcayzaar ibni xurayf can ibni cabaasin radi allaahu canhuma marfuucan man aqaama asalaata wa aata azakaata waxaja albayta wasaama ramadaana waqara dayfa dakhala aljanna yacnii qofkii salaaddii oogaa oo zakadii bixiyaa oo beytka xajiyaa oo ramadaan soomaa oo marti sooraa qofka martida ah dakhala aljanna qofkaa jannadu gelaya qaala abu xaatim abu xaatim wuxuu yidhi maxamed ibnu idriis weeye magaciisii huwa munkarun xadiikani waa xadii munkar ah sababtu waxaa weye lianna iqaata ragga iqaadka ah rawowhu way soo wariyeen can abi isxaaq can alcayzaar bay ka soo wariyeen can ibni cabaasin radia allahu canhuma mawquufan asagoo ibnu cabaas ku jooga wa huwa almacruufu waana midka iyo alkhabar munkar cagsibay isku yihiin cagsi bay isku yihiin cagsina waxay isugu yihiin eh, xadiid ayaa la soo wariyey xadiidkaasi yacnii waa isku khilaafay cidda iskhilaaftay yacni waxaa weeyaan nin iqa ah iyo nin daciif ah ayaa iskhilaafay labadaa ninoo iskhilaaf midna iqada midna daciifkaa ah kan iqada xadiikiisi waxaa la odhanayaa macruuf baa la odhanaya kii daciifkaana kiisi waxaa la odhanaya munkar baa la odhanaya munkar ayaa la odhanaya ayb lanna kalsoonidu waxay ku badan tahay midkan iqada ah markii lisbarbar dhigay labada nin mid waa daciifu waa la garanaya miduna waa nin iqa ah way iskhilaafeen waxaa la odhanaya haddaba waxaan raacaynaa midka iqada ah, khabarkiisaan qaadanaynaa khabarkiisana waxaa la odhanayaa macruuf kan kaloo khilaafay oo daciifkaana midka uu wariyey waxaa la odhanayaa munkar baa la odhanayaa marka cagsi bay isu yihiin tusaaluhuna waa tusaalaha marka ay noogu tusaaleeyeen labada sheekh xadiikaas bin abi xaatim uu soo wariyey waxaa la soo wariyey isagoo marfuuc ah oo nebi maxamed loo koryeelaya calayhi salaatu wasalaam oo hadalkaasi inuu yidhi nebi maxamed laga soo qaadayo waxaa kaloo la soo wariyey inuu yahay min qowl ibni cabaas hadal uu ku hadlay ibnu cabaas haddaba cidda marfuuca ka dhigaysa oo nebiga u koryeelaysa calayhi salaatu wasalaam iyo cidda ka dhigaysa mawquuf inuu ibnu cabaas ku joogo yanii kan koryeelaya waa daciif kan odhanaya may waa mawquufe wuxuu ku jooga ibnu cabaasna muxuu noqonaya waa iqo way iskhilaafeen marka midna saruu u qaaday marfuuc buu ka dhigay midna wuxuu yidhi maya marfuuc maahane wuxuu ku joogaa saxaabigu ku joogaa labadii nin baan eegnay marka midu waa iqo midna muxuu noqday daciif kan iqada uu soo wariyey waa midka waqfinaya oo odhanaya hadalkani waa hadal ibnu cabaas weeyaan midka rafcinayana oo odhanaya nebi maxamed baa hadalka ku hadlayna waa nin daciifa ah. idan midkan mawquufka waxaan odhanaynaa waa macruuf lanna iqa ayaa markaasi mawquuf ka dhigay kan la rafciyana maxaan odhanaynaa ninka rafciye waa nin daciif ah waxaan odhanayna xadiidkiisu waa waa munkar baan odhanaynaa marka ibn abi xaatim baa markaasi abu xaatim baa saa u sheegay oo yidhi waa munkar in marfuuc laga dhigaa munkar ah maxaa yeelay iqaadkii kale oo markaasi waxay ka wariyeen abi isxaaq can alcayzaar can ibni cabaasin radi allahu canhu mawquufan calayhi inuu yahay min qowlihi ibnu cabaas inuu yahay bay soo wariyeen saasaana macruuf ah haddii aad aragti marka isagoo la rafcinayo rafcigaasi marka waxay noqonaysaa inuu yahay munkar marka cagsi bay isku yihiin macruuf iyo munkar almutaabacatu anwaacuha halkan waxay kaga hadleen culimmadu mutaabaco iyo markaasi anwaacda ay qaadanayso mutaabacadu almutaabacatu luqatan almuwaafaqa mutaabaca waxaa la yidhahdaa yani waafaqitaan weeye cid baa cid kala waafaqday shay ku waafaqday waxaa la odhanayaa fulaanun mutaabicun lifulaan fulaanun muwaafiqun lifulaan hebel hebel buu waafaqay wuu raacay aggaas waa agga luqada wey wasilaaxan an taxsula almushaarakatu mushaarako iyo wadaag waa inuu xasilo liraawi raawigii waa in lala wadaagaa fi riwaayati werinta waa in lala wadaagaa wahiya mushaarakadaasna yani markaasi nowcaan laba nooc weeye midda koowaad waxa waxaa loo yaqaana almutaabaca taama la yidhaahdaa wahiya mutaabaca taama an taxsula almushaarakatu yani mushaarakadu iyo wadaaggu waa inuu u liraawi nafsihi raawiga laftiisa waa inay u xasishaa labo almutaabacat alqaasira waa mutaabaco qaasir ah wa hiya mutaabacada qaasirka waxa weeye an taxsula almushaarakatu mushaarakadu inay u xasisho lishaykhi raawi raawiga xadiidka soo warinaya sheekhiisa faman fowqahu iyo ciddii ka sarraysa oo min aruwaati ruwaad ah halkan waxay kaga hadlayaan labada la yidhaahdo way inoo tacriifiyeen almuwaafaqa ayaa xagga luqada la yidhaahdaa xagga isilaaxana waa raawigii in lala wadaago wax lala wariyo in raawigii lala wariyo oo maalan sheekh baad wax ka qaadatay adugu inaad cid kale wax kaala wariso sheekhaagii marka mutaabic baad heshay marka hore keligaa ahayd cid kalea sheekhaagii kaala warisay waxaa la odhanayaa mutaabaca la odhanayaa yani labada qof laba qof baa israacay oo yani markaasi wadaagay inay wax ka wada wariyaan sheekhan haddaba mutaabacadaas labay u qaybsamaysaa taama iyo qaasiro taamadu waxaa weeyaan raawigii ayaa raawi kale sheekhiisii kala wariyey bimacnaa laba arday ayaa hal sheekh wax ka wada wariyey bukhaari oo kale maalan ayaa wuxuu ka warinayaa sheekhiisii la odhan jiray cabdullaahi ibnu zubayr waxaa la helay cid kale oo isaguna ka warinaya cabdulahi ibnu zubayr oo bukhaari la siman marka maxaa la odhanayaa xasala lilbukhaariyi mutaabacatun taama lianna isagiibaa ciddan ay la siman tahay oo sheekhani kala warisa midna waxay noqonaysaa qaasira qaasiraduna waxay noqonaysaa bukhaari cid kala warisa xadiikani heekhiisi ma helin sheekhiisa cid kala warisa xadiidkan ma helin laakiin sheekhiisa oo cabdullaahi ibn zubayr ah baa saaxiib yeeshay oo sheekhiisi kala sii wariyey cabdulaahi ibn zubayr sheekhiis waa sufyaan marka cabdulahi ibnu zubayr oo shaykhuman shaykhulbukhaari ah ayaa waxaa kala wariyey oo la wadaagay warinta nin kale waxayna ka wada wariyeen cabdulahi ibn zubayr oo shaykhii bukhaari ah iyo nin kale ba waxay wax ka wada wariyeen sufyaan ibnu cuyeyne wax ka wada wariyeen marka raawi oo bukhaari ah oo saaxibulkitaab ah yacnii cid asaga la wadaagta ma hayno laakiin maxaan haynaa sheekhiisii cid la wadaagtay baan haynaa kaas marka maxaa lohanaya waa mutaabacatun qaasira maadaama asaga meel ka sarraysa ay mutaabacadii soo gashay qaasiray u yaqaan waa isilaax culimmadu ay leeyihiin si marka aad u fahanto wasilaaxan an taxsula almushaarakatu mushaarakadu iyo wadaaggu waa inuu xasilaa liraawi fi riwaayati warinta wahiya nowcaan laba nooc weeye midda kood waxa weye almutaabacatu taama wahiya an taxsula almushaarakatu wadaaggu waa inuu xasilaa liraawi waa in markaa lala wadaagaa sheekhiis inuu wax ka wariyo midda labaad waxa wey almutaabacat qaasira waa mid gaaban way an taxsula almushaarakatu mushaarakadii iyo wadaaggii waa inay xasishaa lishaykhi raawi raawiga sheekhiisa oo yani markaas cabdulahi bnu zubayr oo kale ah iyo faman fawqahu cidda ka sarraysa oo min aruwaati ruwaadda ah laazim maahan sheekhiisa shardi maahan wuxuu noqon karaa sheekhiisa cidda ka sarraysa inay mushaarakadu hesho almuhim asagu waa inuusan helin um ama shaykhu shaykhi halala wadaago ama cid kasii dambays halala wadaago isaga cid ka saraysa uun waa inay mushaara heshaa kaasaa qaasira la odhanaya almutaabicu washaahidu walictibaaru halkanna wuxuu kaga hadlayaa waxay kaga hadlayaan labada sheekh mutaabico mutaabaco iyo shaahid iyo ictibaar waxa la yidhaahdo isagaa inoo yani markaasi way inoo wada tacriifin doonaan almutaabicu mutaabic bikasri lbaa'i lmuwaxada yani ba'da muwaxadada bimacna hal dhibic leh in la kasriyo mutaabic la yidhaha almutaabic wa yusamaa taabican taabicna waa la yidhaahdaaye huwa waxaa weeye alkhabaru waa khabar almushaariku lilfardi fardiga la wadaagaya lafdan wa macnan lafdi iyo macnu la wadaagaya aw macnan faqad ama macno keliyuu la wadaagaya maca alitixaadi fi saxaabiyi iyadoo saxaabigii yani markaasi yani marka ay ka midoobeen ashaahidu shaahid huwa shaahidku alkhabaru khabar weeye almushaariku la wadaagaya lilfardi lafdan wa macnan lafdi iyo macnu la wadaagaya aw macnan faqad ama macno keliyu la wadaagaya maca alikhtilaafi fi saxaabi iyadoo markaa saxaabigii ay iskhilaafsan yihiin wa khasa bacduhum qaar waxay ku gaar yeeleen almutaabic bima xasala lafdan wixii markaa muwaafaqadu lafdigu ay dhacday sawaun itaxda saxaabiyu saxaabigu ha midoobo aw wshaahidu shaahidna bima xasala macnan kaali wixii macnuhu iska waafaqo ayaa la yidhaahdaa waqad yuطlaqu in la ilaaqaa la arkaa kullun mid kastaoo min almutaabici washaahidi cala alaakhari midka kale lagu waxay noo sheegeen culimadu raximahum ullah iyo shaahid maxaa la yidhaahdaa mutaabic waxaa weeyaan kabar fardi ah khabar fardi ah in loo helo khabar kale oo ka waafaqay lafdan wa macnan in la helo ayib ama ka waafaqay xagga macnaha faqa hal saxaabina waa laga wada warinayaa maala xadiidka inama alcamalu biniyaat waa xadii fardi ah oo nagii soo aragnay waxaa la helay tusaale ahaan waxaa la helay khabar kale oo markaasi bi lafdi ku yimid baa la helay oo laga warinayo cumar eh, bnu khaaab radia allahu canhu ayaa la helay ayib idan waxaa la odhanayaa waa mutaabic baa la odhanayaa kii horoon haynay khabar wuxuu ahaa mufrad ah waxaa la helay marka khabar labaad baa la helay oo kii hore oo inama alacmaalu biniyaat ka waafaqaya lafdan wa macnan ka waafaqaya cumar bnu khaaabna laga warinayo mutaabic baa la odhanayaa ama maya waxaan helnay khabar kale oo xagga macnaha waafaqaya bimacnaa niy ka waramaya ana xadiika inamaa amaal biniyat niyu ka warramaya sooma xadiikulaasna macno ka warramaya niyadaa ka warramaya ayaan helnay oo cumar laga warinayo walow yuusan ahaanba inama acmaalu biniyaat lafdigu saa yuusan noqonba kaasna maxaa odhanaynaa mutaabic baa la mar haddii lafdan wa macnan ay ka wadaagaan saxaabiguna uu mid yahay mutaabic baa la odhanaya haddii ay macnaha iska waafaqaan saxaabigana ay ka midoobaan walow lafdiga yaysan mutaabic labadoo mutaabic baa lagu sheegayaa kaas waa garanay shaahid muxuu yahay shaahidku waxa weeye khabarkii in la helo khabar kale oo markaasi lafdan wa kii hore ka waafaqaya ama macnaha ka waafaqaya laakiin saxaabi kale laga wariyey maala xadiikaasi inama alacmaalu biniyaat ayaa waxaa laga wariyey aaabi kale saxaabi kale laga wariyey oo cumar bin khataab aan ahayn shaahid buu noqonaya mar haddii saxaabigu iskhilaafay ama eh, lafdigu sidaa ma ahayn lafdigu inama alamaal biniyaat maahan lafdi kale ku yimid bimacana lafdigiibu intuu ku khilaafay ayuu macnihii ka waafaqay saxaabiguna waa iskhilaafay marka inay yan iskhilaafaan xagga lafdiga iyo xagga saxaabiga laakiin macnaha iska waafaqaan shaahid waa la odhanaya inay lafdan wa macna iska waafaqaan laakiin saxaabiga isu khilaafaanna shaahid waa la odhanaya marka shaahidku waxaa shardi ah labadan shaahidka isku noqonaya waa inay kala saxaabi yihiin taa waa laazim ama markaa lafdan oo macna haska waafaqaan ama macnaho keliya marka yani haska waafaqaan taas weeyaan almutaabicu mutaabic bikasrilbayi almuwaxada yani bacda hal dhibicda leh wuxuu ka ixtiraazaya ya'dii buu ka ixtiraazayaa bikasrilbaai almuwaxadati wayusama taabican taabic baa la yidhaahdaa wa huwa asaguna alkhabaru khabar weeye abarkii almushaari la wadaagay lifardi abar fardi ah ayuu la wadaagaya lafdan wamacnan isku lafdi isku macnay noqonayaan aw macnan faqad ama wuxuu la wadaagaya xagga macnaha maca alitixaadi fi saxaabi ayagoo saxaabi ka midoobay ashaahidu shaahidu walkhabaru weeye almushaariku la wadaagaya lilfardi khabar kaloo fardi ah lafdan wamacnan buu ka wadaagaya aw macnan faqad aw macnaha ayuu la wadaagaya maca alikhtilaafi fi saxaabi saxaabigana yani markaasi ayada markaasu khilaafeen wakhasa bacduhum almutaabic waxay ku gaar yeeleen qaarkood almutaabic mutaabic waxay ku khaas yeeleen bima xasala lafdan wixii yani mushaarakadu bima xasalat almushaarakatu lafdan yani mushaarakadu iyo wadaaggu markuu lafdiga yahay sawaun itaxada asaxaabiyu aw ikhtalaf saxaabiga ha ka midoobaan ama ha khilaafaan mar haddii labadan xadii ay isku waafaqaan xagga lafdiga hadday iska waafaqaan saxaabiga ha ka midoobaan ama ha isku khilaafaan waxaa la odhanayaa mutaabic magacaasuu leehay wshaahid shaahidna waxay ku khaas yeeleen bima xasala mushaaraka midka ay mushaarakadu iyo wadaaggu ay xasishay macnan kaali labadan kabari macnaha iska waafaqeen labadan khabar macnaha iska waafaqeen kaasna shaahid bay odhanayaan marka midna waxay ku gaar yeeleen xagga lafdiga labadan lafdi waa inay iswaafaqaan shaahid bay odhanayaan macnaha waa inay iska waafaqaan cafwan waxay iska waafaqeen labada lafdi mutaaci bay odhanayaan macnahay iska waafaqeen waxaa la odhanayaa shaahid baa la odhanayaa saxaabigu has waafaqsanaado ama ha iskhilaafsanaado waqad yuطlaqu kullu min almutaabici wاshaahidi cala alaakhar waxaa kaloo bannaan mutaabicii in shaahid lagu sheego shaahidkina lagu sheego mutaabic bimacnaa magacyihii in loo kala bedelo waa suurtagal oo kii shaahidka hadda aan ku soo barannay oo saxaabigu ay ka midoobeen kii mutaabaca aan ku soo barannay oo saxaabiga laga midoobay in lagu sheego shaahid kii saxaabiga iskhilaafsanaa lagu sheego mutaabic lagu sheego marka labaduba waani waa caadi weeya waa sahal lidaalika xaafid maxajir wuxuu yi walamru sahl arrinku waa iska sahlan yahay wax dhiba kuma sugnaa lanna maqsuudka loo jeedo waxaa weeyaan un abarki inuu helo wax xoojiya inuu helo hada huwa maqsad ayib mar haddii riwaayo kaloo xoojisa loo helay taa weeye muraadku ama saxaabigu ha waafaqo ama has khilaafo shaahid ha lagu sheego taabic ha lagu sheego xaggaas wax dhiba ah kuma sugnaa amarku waa iska sahlan yahay weeye alictibaaru ictibaar huwa ictibaarku tatabuc uruqi alkhabar alfardi khabarkii fardiga ahaa oo mufradka ahaa duruqdiisa in la raacraaco weeye liyuclama si loo ogaado هل lahu mutaabicun mutaabic miyuu leeyahay aw shaahidun shaahid miyuu leeyahay am laa mase ma leh ictibaar waxa weeyaan sida laga fahmayo yani markaasi almutaabic wاshaahid walictibaar n isku darkaa laisku daray culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa n la tawahumi karaa ictibaarku inuu yahay nooc saddexaad inuu yahay baa laga fahmi karaa isku darkaa laisku darayo in badanoo culimada ka marka in la yidhahdo alshaahid wاlmutaabic walictibaar inay yihiin aqsaam siman baa loo fahmaya arrinku laakiin sidaa maaha ictibaarku waxa weeyaan raadintan la raadinayo oo aad leedahay xadiidkani shaahid ma leehay baaritaanka aad baarayso oo aad kutubta eegayso mutaabic ma leehay baxigan aad samaynayso ayaa waxaa la yidhaahdaa ictibaar sawaadox maaha isagu marka waa baxi ayaad samaynaysaa kutubta baa dib a ugu noqonaysaa xadiikani wax shaahida yani maleehay xadiikani yani markaa mutaabic maleehay raadinta aad raadinayso ayaa waxaa la yidhaahdaa alاctibaar lidalika culamadu maxay yihahdeen huwa ictibaarku tatabucu طuruqi اlkhabari اlfardi khabarkii fardiga ahaa turuqdiisa in la raacraaco weeye maxaa loo raacraacaya liyuclama si loo ogaado hal lahu mutaabicun mid raacay ma ma u sugnaaday am aw shaahidun shaahid maleehay leehay am laa mase ma leh ayib marka itibaarku waa kaas weyaan itibaarku kaasuu noqonaya walitibaaru eh, yani wuxuu noqonayaa in baxi lagu sameeyo eh, in yani uu leeyahay xadiiku xadii kaloo markaasi xoojinaya walitibaaru sabru kalxadiii hal shaaraka raawin hayrahu fima xamal can shaykhihi sida xaafid ciraaqu odhanayo ictibaarku waxa weeyaan xadiidka inaad uruqdiisa baxi ku samayso adoo raadinaya hal shaaraka hayrahu fii xamal can shaykhihi raawigani waxaan uu sheekha ka soo wariyey cid kaloo la wadaagtay miyay jirtaa baxiga aad raadinayso baxiga iyo baaritaanka aad samaynayso ayaa waxaa loo yaqaanaa alictibaar wamaala lidalika alxaafidu alxaafid bn wuxuu ku tusaaleeyey waa mutaabacadii weeye mutaabacadii wuxuu ku tusaaleeyey bima rawaahu alimaam shaafici fi lum xadiidka imaamu shaafici uu ku soo wariyey kitaabkiisa umka can maalik buu ka soo warinayaa mali ibnu anas imaam daar hijra waa sheekhiisii can cabdulahi ibni dinaar buu ka warinaya maalikna can cabdulaahi ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu alay wasalam ashahru tiscun waishruun yani bishu waxay noqotaa sagaal iyo labaatan bay noqotaa falaa tasuumuu xataa taraw alhilaal yani ha soomina ilaa bishii aad aragtaan ramadaan walaa tuftiruu xataa tarawhu ramadaanna ha ka afurina ilaa aad aragtaan shawaal fain humma calaykum haddii laidinka qariyo oo aad arki weydaan ramadaan idinkoo shacbaan ku jiray ama aad arki weydaan shawaal idinkoo ramadaan ku jiray faakmilu lciddata alaaiina waxaad dhammaystirtaan tirada soddonka yacni shacbaan ayaa waxay ahayd sagaal iyo labaatan ramadaan waa la arki waayey mar haddii la arki waayey waxay noqonaysaa soddonkii shacbaan in la dhammaystiro maalinta ka xogtana la soomo ayib ramadaan baa la soo waday bay noqotay maalintii soddonaad waxaa la arki waayey bishii shawaal waa la arki waayey soddonka waxaa la dhammaystirayaa shawaal ilaa yani maalinta ku xigtana waa la ciidayaa walow yaanba la arkine fadanna albacdu qaar waxay u maleeyeen ana ashaaficiya imaamu shaafici tafarada bilafdi faakmilu lciddata alaaiin inuu la tafaruday lafdigan ah faakmilu lciddata alaaiin inuu la tafaruday bay qaar moodeen lianna asxaaba maalik maalik ardaydiisa siwa shaaficiyi shaafici marka laga reebo rawowhu way soo wariyeen bilafdi faqduruu lahu u qadara ayay markaas soo wariyeen faakmalu cidda alaaiina may soo warin lanna shaafici waa tilmiidu maalik ardaydii marka maalik wax ka warinaysay ayagu waxay soo wariyeen faqduruu lahu way soo marka qaar ba waxay moodeen fa akmalu cidda alaaiin inuu shaafici keligii soo wariyey bay moodeen walaakin wujida lishaaficiyi shaafici waxaa loo helay mutaabacatun taama wa qaasira mutaabaco taam ah bimacnaa cid asaga la siman oo sheekhiisii kala warinaysaa la helay wa qaasiratun iyo markaa mid qaasiro ah oo sheekhiisii cid ka sarraysa markaasi la warinaysa farawaahu alimaam albukhaariyu xadiikan imaam bukhaari baa soo wariyey fii saxiixihi can cabdilaahi ibn maslabat alqacnabi ayuu ka soo wariyey can maalik biisnaadi nafsihi isnaadkii laftiisii ay aladii rawahu shaafici isnaadkii shaaficuu ku soo wariyey laftiisii ayuu isagana ku soo wariyey fa haadihi mutaabacatun taama waa mutaabaca taam ah fii gaayat way joogtaa imaam shaafici wuxuu ka warinayey maali maaligna wuxuu ka warinayey can cabdulahi bni dinaar cabdulahina wuxuu ka warinayey can cabdulahi bni cumar buu ka warinayey waxaa marka soo arooray eh, imaam albukhaari fii saxiixihi cabdulahi bn maslamata alqacnabi wuxuu la siman yahay shaafici buu la siman yahay ayaa wuxuu ka wariyey can maalik can cabdulahi bni dinaar can cabdulahi bni cumar marka waxaan helnay cid la siman shaafici oo kala warinaysa sheekhiisii maalik arrinkaa marka muxuu noqonayaa waa mutaabacatun taamay noqonaysaa waana fii haayat asixa imaam albukhaari baa wax saaray kitaabkiisa marka mutaabacada waa loo helay warawaahu ibnu khusayma fi saxiixi waxaa kaloo soo wariyey lafdigaas faakmilu ciddata alaaiin waxaa soo wariyey fi saxiixi saxiixiisa min ariiqi caasim ibn muxamed ibnu zayd can abiihi can jaddihi cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma bilafdi fakamiluu alaaiin fakamiluu aaiin ibnu khusayma kusoo wariyey saxiixiisa min ariiq caas ibn muxamed ibnu zayd can abihi can abihi waxaa weeyaan maxamed ibnu zayd weeyaan can jaddihina waa cabdullahi ibni cumar weeye radi allahu canhuma waxayna soo wariyeen lafdiga fakamiluu aaiin fahaadihi mutaabacatun qaasira tanna waxay noqonaysaa mutaabaca qaasira ayay noqonaysaa oo say u noqonaysaa waxaa laisugu yimid saxaabigii lanna xadiidkii hore yani saxaabigii laga warinayay wuxuu fakamilu alaaiina wuxuu noqonaya cabdulaahi ibni cumar marka saxaabiga lasugu yimid mar haddii saxaabiga lasugu yimid maxay noqonaysaa mutaabacatun qaasira warawaahu muslimu ayضa waxaa kaloo soo wariyey xadiikani imaam muslim min ariiq cubaydilaahi ibni cumar can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma bilafdi faqduruu alaaiin tanna waxay noqonaysaa mutaabacatun qaasira oo lafda kale ku yimid mutaabacatun qaasira ay noqonaysaa waxaa lasugu yimid saxaabigii ayaa lasugu yimid marka wuxuu helay laba mutaabacoo qaasira ah iyo mutaabaca taama ayuu helay walahu shaahidun cinda anasaa'i xadiidku wuxuu leeyahay shaahid nasaai agtiisa axmed ibn shucayb min ariiq maxamed ibn xunayn can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canhuma can اnabiyi sal allah alay wasalam mil xadii ibnu dinaar can ibni cumar radi allahu canhum xadiidkii maalig uu ka warinaya cabdulahi ibnu dinaar cabdulahi ibnu dinaar can cumar uu ka warinayey ayaa markaasi oo ahaa fain umma calaykum faakmilu ciddaa alaaiin ayaa markaas imaamu nasaa'ina ayuu markaasi soo wariyey kaasna wuxuu noqonaya shaahid buu noqonaya kan maxaa shaahid loogu sheegay lanna waxaa iskhilaafay saxaabigaa iskhilaafay kii hore muxuu aha abdulahi ibni cumar soo mahayn kana wuxuu noqday kii hore wuxuu aha abdullahi ibni cumar kana wuxuu noqday abdullahi ibni cabbaas buu noqday mar haddii saxaabigu iskhilaafay waxay noqonaysaa mutaabacatun yani marka wuxuu noqonayaa shaahid buu noqonayaa shaahid ayuu noqonayaa mutaabacana waa la iska odhan karaa shaahidka laftiisa mutaabaca la odhan karaa kuwii hore aan kusoo sheegnay mutaabacana shaahid baa la odhan karaa idan arrinku waa iska sahlan yahay almuxkamu wa mukhtalifu alxadiii hada maxaluh halkanna waxay kaga warramayaan culimmadu xadiidka loo yaqaano almuxkam iyo xadiidka loo yaqaano mukhtalifu alxadiid bay meeshan kaga warramayaan alkhabaru almuxkamu khabarka muxkamka huwa alkhabaru almaqbuul waa khabarka la aqbalayo waa khabarka la aqbalayo alladii salima kaasoo ka nabadgalay min mucaaradati milihi mid asaga la mida ah inuu caarido ka hor yimaado ayib wa xukmuhu xukumkiisuna wujuub lcamali bih waa inay waajibtahay in lagu camal falo wa haalib lahbaari akhbaarta badankeeduna min hada nawci nowcan weeyaanoo muxkam bay u badan tahay sida qur-aanku waa muxkam ugu badan yahay yani markaasi ayaa markaas axaadiituna muxkam ay u badan tahay muxkamna muxuu yahay waa khabarka cid caariday aysan jirin cid caariday xadiid kaloo caariday oo ka horyima u jiro waxaa shardi ah waxa caaridaya inuu yahay mid la mid ah min mucaaradati milihi hadduu caarido mid ka hooseeya falaa yuairu ma saamaynayo laa yazaalu kownuhu muxkaman xataa haddii cid kale ay caarido laakiin ka hoosaysa weli waa muxkamkii weeyaan weli waa muxkamkii laakiin muxkamnimo wuxuu ka baxayaa haddii cid kale oo la siman ama ka xoog badan ay markaasi khilaafto eh, xukumkiisuna waxaa weyaan in lagu camal falo inay waajib tahay ahbaartuna waxay u badan tahay yani markaasi eh, waxay u badan tahay muxkamaad bay u badan tahay huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna um lkitaab ay aslu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat mukhtalifulxadiik muxkam waa garannay waa xadiika aan la caaridin oo xadii kaloo la mida usan caaridin haddaba mukhtalifulxadii muxuu noqonayaa huwa almaqbuulu waa xadii maqbuul ah almucaaridu bimilihi aan lagu caaridin asagoo kale almuaaridbimiliasagoo kale lagu caariday cafan huwa almaqbuulu waa xadiis la aqbalayo maqbuulkaasoo almucaaradu bimilihi lagu caariday mid asaga la mid ah ama almucaaridu bimilihi almucaarad bimilihi maca imkaan aljamci baynahuma ayaday suurtagal tahay in la jamciyo mukhtalifulxadiid waxaa weeyaan kaa hore cagsigiisa weeye muxkamku wuxuu ahaa xadiid aan la caaridan sida maala xadii inama alacmaalu binniyaat waa xadiid muxkam ah yani wax ka hor yimid oo odhanaya yani eh, laysat alacmaalu binniyaat ma uu jiro saasuu marka muxkam ku yahay mukhtalifulxadiidna muxuu noqday waa xadiidka in la helo xadiid kaloo caariday ayadoo ay suurtagal tahay labada xadii in la jamciyo jamac baa ka suurtoobaya waa arki doonnaa yani markaasi tusaalayaal ku saabsan isagaa sheekhu inoo keeni doona insha allah waman sanafa fi hada nowc culimmada wax ka aliftay noocan waxaa ka mid ah alimaam ashaafici baa ka mid ah alimaam ashaafici oo wuxuu alifay kitaabu ku magacaabay ikhtilaaf alxadii ikhtilaf waa ninkii ugu horreeyey oo wax ka qora mawduucan wuxuuna ka mid yahay kitaabkiisa alum ayuu ka mid yahay kitaabkiisa alum ayuu ka mid yahay marka cidda ugu horeysay oo ka hadashay asaga weyaan aaaawiyu waxaa kaloo wax ka alif imaam aaawi saaxib caqiida axaawiya wuxuuna leeyahay haru mushkil aaaar kitaabuu ku magacaabay sharxu mushkil alaahaar buu ku magacaabay waana midka ugu waasaacsan oo ku saabsan mowduucan wabnu qutayba addiinawari asaguna wuxuu alifay tawiil mukhtalif alxadii ayuu asna alifay marka culimmadaas ayaa wax ka alifay laba xadiioo kastoo iscaariday oo markaa la jamciyey ayay markaa sheegeen oo soo arooriyeen maada yurjacu ilayhi cinda tacaarud alkhabarayn almaqbuulayn maxaa loo noqonayaa eh, ay ma ladii yurjacu ilayhi shayga loo noqonaya muxuu yahay cinda tacaarud alkhabarayn almaqbuulayn laba khabaroo maqbuula markay iscaaradaan oo iska hor yimaadaan xaggee loo noqonayaa ida tacaarada hadday iskhilaafaan khabaraani maqbulaani laba khabar oo maqbula hadday iskhilaafaan wa amkana aljamcu in la jamciyana ay suurtagal tahay watawfiiqu in laiswaafajiyo baynahuma dhexdooda bigayri takalufin ayadoon iskalifaynin wa tacasufin ayadoon la qardajeexaynin falaa yusaaru loo iilan mayo loo noqon mayo ilaa hayrihi jamcigaas waxaan ahayn ayib laba khabar hadday iscaaridaan labada khabar waa inay maqbuul maxaa meesha ka baxaya haddii mid maqbuuliya midna uu noqdo marduud tacaarud ma imaanayo ayib jamcina uu suurtoobi karo iyo labadii xadii in macno laisugu keeno ayadoon takaluf uusan jirin iyo tacasuf haddii takaluf iyo tacasuf la sameeyo oo wax aan laisugu keeni karin la yihado waa laisugu keenayaa markaasi yani sax ma noqonayso falaa yusaaru ilaa hayrihi hayrkii oo markaa aan jamac waxaan ahayn ay hayr aljamci loo ilanmayo an culimadu waxay yidhahdaan icmaalu daliilayni macan wlaa min ilqaai axadihima labada daliil in lagu camalfalo ayagoo wada jira oo kana macno loogu camalfalo kana macno loogu camalfalo taasaa ka mudan in midkood la ilqeeyo oo meesha laga saaro waxaa mudan oo ka horaysa aljamcu waljamcu waajibun mata maa amkana yani jamcuna waajib weeye hadduu suurtagal yahay weeye soo waadix maaha ayb miaalu ai kaa tusaaliis waxa weye maa rawaahu shaykhaani min xadii fira min almajduun firaarak min alasad waa xadiika imaam bukhari iyo muslim ay wariyeen oo yani odhanaya fira min almajduum qofka juudaan ku dhacay ka carar iraaraka min alasad ay ka firaarika min alasad sidaad libaha oga cararayso qofka xanuunkaa qaba ka carar wamaa rawaahu maalikun kadalika bukharina wuu soo wariyey xadiika imaamu maalik iyo bukhaari ay laguma soo arooriyo mid xanuunsan mid caafimaad qaba laguma soo arooriyo maca xadii laa cadwa walaa iyara yani xadiika labadan xadii oo markaasi la kulminayo xadiikan maciise yani la kulminayo ah laa cadwa cudur laisku gudbiyo ma uu jiro walaa iyara baasaysina ma jiro ay walaa taayur axaadiitan laba way wada socdaa waa ismyani dhinac bay ka soo jeedaan midna dhinac buu ka soo jeedaa fira min almajduum judaamku waa xanuun qof maruu ku dhaco xubnuhu ay daadanayaan weye xubnihii ayaa daadanaya waa xanuun markaa halise weeye marka xadiikaasi wuxuu sheegayaa qofka xanuunkaa qaba ka carar ha u dhowaan xadiidkan ku xiga wuxuu tilmaamayaa yani xoolo xanuunsan oo cudur qaba laguma arooriyo kuwo kaloo caafimaad qaba nimca laguma daro maxaa laga fahmaya marka haddii loo geeyo xanuunkii bay ka qaadayaan yani ha u geynina labadaasi marka xadii waxay sheegayaan oo laga qaadanaya in markaa cudurka la kala qaadi karo xadiikan dambe wuxuu tilmaamaya laa cadwa walaa tiyara cudur la kala qaado ma jiro wax la baasaystana ma jiro maxaa la samaynaya marka wuxuu sheekhu yidhi waaahiru alika tacaarud tacaarudkaas aahirkiisu wadaahiru dalik yani axaadiitaas dalika yani madkuurka la soo sheegayo axaadiitani daahirkiis waxa way atacaarudu iska hor imaad sidaa marka loo eego tacaarud baa ka dhexeeya iska hor imaad xayu amara bilfiraaq xayu amara anabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam meesha uu amray bilfiraari carar fi lwali xadiidka hore ira min almajduum buu ishaaraya wanafyi alcadwa fi alakhiiri xadiidka dambena yani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam eh, in laga cararo qofka xanuunka eh, eh, nafyi alcadwa fi alakhiir xadiidka dambena inaan xanuun la kala qaadin oo xanuun tallaabaa inuusan jirin ayuu markaa tusinaya wa wajhu ljamci wajka laisugu keenaya labada xadiid waxaa weeye ana alamraada xanuunnadu laa sideeda ayadu oo ma gudubto daatadeeda ayadu ma gudubto kamaa kaana yactaqidu say ahaayeen kuwa aaminsan ahlujaahiliyati ahlujaahligii maa qabla islaam ayaa jaahiliga la yidhaahdaa wa bacdu alaiba iyo dhakhaatiirta qaarkood walaakina allaha subxaanahu alla nasahnaaye ceeb oo dhan ka nasahnaaye jacala wuxuu ka yeelay mukhaaladata almariidi midka xanuunsan inuu ku darmo lisaxiixi kii caafimaadka qabay sababan liicdaa'ihi sabab oo u gudbin karo maradahu xanuunkiisa kii xanuunka qabay xanuunkiisa oo u gudbin karo kii caafimaadka qabay waqad yatakhalafu dalika arrinkaas oo xanuunkaasa inuu yani markaasi la waayo oo meesha markaasi laga waayaa suurtagal ah can sababii sababkiisii inuu markaasi sababkiioo la helay isaga in la waayo kama fii hayri min alasbaab sida markaasi ay ahaatayba hayrkiisu asbaabta kale ah jamacan sidaa lagu jimciyo waxaa ku jimciyey alimaam ibnu salaax kadalika bayhaqi iyo taxaawi ayaa sidaa ku jimciyey waxay noqonaysaa marka labada xadii qaabka loo jimcinayo lanna saddexda xadii laba waa isku macno weeyaanoo waxay tilmaamayaan in markaasi waxay tilmaamayaan xanuunkii in la kala qaadi karo xadiidka dambena wuxuu tilmaamayaa cudur inaan la kala qaadaynin marka wejkuu ku jamciyey ibnu salaax iyo culimmadaas kale waxaa weeyaan in la yidhaahdo asal waxaa weeye laa cadwa kaasaa asal ah wax xanuunoo gudba ma u jiro yani ayadoo daatadeeda xanuun u gudba ma u jiro biabcihaa ay bidaatiha xanuun intuu hebel ka yimaado hebel iska soo aadaya ma u jiro ayib laakiin asbaab baa jirta asbaabta marka maxaa ka mid ah almukhaalaa isdhexgalkana isdhexgelayaan kuwan caafimaadka yani kuwan xanuunka qaba isdhexgalkaasi waa sabab sabab weeyaan sababkaasaa marka wuxuu keensanayaa in wax la kala qaado ayib sida maalan markii aad wax beerto ood miro meel ku rido ood waraabiso geed baa ka soo baxa soo maha camalka aad qabatay waa sabab camalka aad qabatay waa sabab weeye ayib saasoo kale marka xanuun sidiisa u gudbaa ma uu jiro laakiin gudbiddii waxaa keeni kara oo sabab ah keeni kara isdhexgalkan ay markaa isdhexgelayaan kuwii xanuunsanaa iyo kuwii caafimaadka qabay ayib waxaa kaloo suurtagal ah ayadoo ay isdhexgaleen kuwii caafimaad qabay iyo kuwii xanuunsanaa haddana xanuunka in la waayo oo qofku intuu la saaxiibo oo u tago u la fadhiisto qof xanuunka judaamka qaba waxaa laga yaabaa inuusan ku dhicin xanuunkiiba leanna waxaa jirta asbaab fara badan inta sababkii la helo in marka waxba ka dhalan waayaan waxaa suurtagal intaad beer markaa dhul aad hagaajisato ood beerto inay waxba ka soo bixi waayaan sooma tanna waa tii oo kale waxaa suurtagala iyadoo la helay mukhaalaqadii in haddana la waayo xanuunkii marka mar kastoo sababkii la helo macnaheedu maahan musababkii baa ka laazimayo xanuunku waa la helaya macnuhu maahan sida kayrka kaleo asbaabta kaleba ayadoo sababkii lala yimid musababkii aan loo helin taasi marka waa jawaab wey jawaabo kalaa jira alxaafim xajar uu ku jawaabay waxaa ka mid a jawaabaha uu bixiyey inuu yidhi xanuun gudbaa ma uu jiro waa sax waa saas wey maxaa loo leeyahay marka fira min almajduub laa yuuradu mumridun calaa musix maxaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay adoo caafimaad qaba haddii aad qof xanuun qaba la fariisato in hadhow hadduu kugu dhaco xanuunkii fardan wataqdi ilahay kugu rido inaadan qofna eersan soo waadix inaadan qofna eersan waxa la saddan lidariica albaabkaa la xirayaa ha u teginba si hadday kugu dhacdo oo xanuunkani yani biqadar illaahi wa uu kugu dhaco aadan u odhan hebel baa xanuunka qabaan u tegey isagaan ka qaaday saadan u odhan marka xanuun gudbaa ma uu jiro waxaa lagu leeyahay ka carar waxaa loo leeyahay ha u geynin mid caafimaad qaba mid xanuunsan waxaa loo leeyahay yanii si albaabka loo xidho yani cidna cid kale aysan u eersanoo u odhan ayagan waxaa ka qaaday haddii adigoo meel cidlaas ka joogo xanuunku kugu dhaco mid baa eersanaysaa waa maya soo ma laakiin haddaad u tagto cid xanuunkii qabta oo xanuunku kugu dhaco waxaad odhanaysaa heel bay wurira soo ma si marka arrinkaasi uusan qalbigaa ugu dhicin ha u tegin jawaab saddexaad waxay odhanayan culimada qaarkood sida baaqilaani o kale ohanayo xanuun gudbaa ma uu jiro waxaa laga soo reebaya judaamka laga soo reebaya judaamka isagu waa gudbaa sawaadix maaha baaqilaani abubakr albaaqilaani ayaa sidaa ku jawaabay almuhim sidaasay markaa culimmadu ku jamciyeen waana markaasi jamac waadixa oo la fahmi karo tacasuf iyo takalufna kuma jiro waadix weeyaan fira min almajduum firaarak min alasad laa yuuladu mumridun calaa musixin waxaa weeyaan ha u dhowaan si hadday wax kugu dhacaan cidna markaa aadan waxba oga sheegin oo dembi aadan ogu dhicin laa cadwa walaa iyaran waa asal oo xanuun gudbaa ma uu jiro aad waxaan malaynayaa aahiru dalika atacaarud axaadiista waxaa ka dhexeya iska hor imaad xayu amara sal اlah alay waslam nebigu wuxuu amray bilfiraari in la cararo fi اlawali xadiidka hore wanafyi اlcadwa yani fi اlakhiiri wuxuu kaloo nebigu sheegay sal اlah alay slam xadiidka kale in markaas xadiika dambe wuxuu sheegay inuusan jirin xanuun la kala qaado oo markaa gudba wa wejhujamci wejka lasugu keenay waxa weyaan an alamraada laa tucdii biabciha daatadeeda ayadoo ma gudubto sideeda ayadoo ma gudubto yani markaa xanuunadu kama kaana yactaqidu ahlujaahiliya siday aaminsanaayeen ahlujaahiligu wa bacdu aibaa iyo dhakhaatiirta qaarkood walaakin allaha subxaanahu laakin allaha subxaanahu alla nasahnaaye ceeboo dhan yani ka nasahnaayey jacala wuxuu ka yeelay mukhaaladat almariidi kan xanuunsan inuu ku darmo oo nmarkaasi uu dhex galo lisaxiixi kii caafimaadka qabay sababan liicdaa'ihi sabab liicdaa'ihi oo ugu gudbinayo isagu maradahu xanuunkiisa markaasi lilmusaxi kii caafimaadka qabay waqad yatakhalafu dalika waxaa suurtagal ah in arrinkaas oo xanuunkaasta la waayo can sababihi sababkiisii sababkii mukhaaladada iyadoo la helay haddana in xanuunkii la waayaa suurtagal ah kamaa fii hayrihi sida hayrkiisba ku sugan oo min alasbaabi asbaabta ah oo qofku intuu sabab la yimaado ayaa markaas waxaa dhici karta inuu heli waayo sababka wixii ka dhalan lahaa sida ninkaa beerta intuu beeray waxba ka soo bixi waayeen ayb wain lam yumkin ljamcu taa hore marka waxay in la jamciyo wain lam yumkin aljamcu jamc hadduu suurtoobi waayo bina alkhabarayni labada xadiid in la jamciyo yurjacu waxaa loo noqonayaa ila taariikhi taarikhda loo noqon fain culima taarikh haddii la ogaado falmutaakhiru kan dambe huwa naasiku naasikh buu noqonaya lilmutaqadimi kan hore ayuu nasakhaya wa yucmalu bihi waa lagu camalfalayaa ka dambe tan labaad waxay noqonaysaa jamac hadduu surtoobi waayey labada khabar haddii la jamcin waayo waxaa la eegayaa taariikhdoodaa la eegayaa taariikhdooda ayaa la eegayaa ayib haddii la ogaado taariikhdoodii falmutaahir huwa naasikh maala soo wariyey caamu xajat alwadaac baa la soo wariyey khabarkanna waxaa la soo wariyey caamu fatxi maka mid waa sanadka sideedaad midna waa sanadkii tobnaad keebaa marka lagu camalfalaya falmutaakhiru huwa naasikh lilmutaqadim wayucmalu bihi yani kaa dan baa lagu camalfalay kii horena mansuukh buu noqonaya sida xadiidkii afطar alxaajimu wاlmaxjuum iyo yani markaas ixtajama الnabiyu sal ه alay slm wahuwa saa'im labada xadii mid wuxuu sheegayaa nabigu sal allahu alay wasalam inuu yani markaas soo maray nin la toobayo kaasaa nebigu wuxu yiri sal slam kan wax toobay iyo kii la toobay labadu waa afureen buu yidhi xadii kalaa jiroo odhanaya yani nebigu sal alla alay slam wuu istoobay asagoo markaasi sooman marka kaa dambe xagga taariikhda kanaa dembeeyey ixtajama wahuwa saa'im wuxuu ahaa fii caami xaajat اlwadaac waa sanadkii tobnaad weeye kaa horo afdal xaajim almaxjuumna caamu fatxi maka ayuu ahaa marka kan dambaa naasikh ah ka horena wuxuu noqonayaa mansuuq buu noqonaya waa calaa qowl bacdi ahlicilmi weeyaan ayib saa darteed qofka isagoo soobna hadduu istoobo wax dhiba markaasi ooma geysanayso soomkiisina yani markaasi ma ta'iirinayo wain lam yumkin aljamcu bayn alkhabarayni hadday suurtagal noqon weydo in la jamciyo labadii khabar yurjacu waa loo noqon ila taariikhi fain culima haddii la ogaa taarikhdii falmutaahiru kan dambe huwa naasiku naasikh wey lilmutaqadimi kii hore ayuu nasakhaya wa yucmalu bihi ay bilmutaakhir ka dambaa lagu camalfalaya wain juhila taariikhu taariikhdii haddii laga jaahil noqdo waa amkana waa amaakin baa inoo qoran lakin waa amkana wey waa khata mabaciya wain juhila taariikhu taarikhda haddii laga jaahil noqdo oo wa biwajhin min wujuuhi tarjiix wej ka mida wujuhda wax lagu kala rajaxo almutacaliqati wujuhdii almutacaliqati ku saabsanayd bisanadi sanadka aw ilmatni falmasiiru meesha loo noqonayo ila tarjiix tarjiix weeyaan qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa haddii jamac suurtoobi waayey naskhina uu suurtoobi waayey waa in la kala rajaxo maxaa lagu kala rajaxayaa waxaa jira wax loo yaqaana almurajaxaat aad bayna u fara badan yihiin murajaxaadku aad muraaxaadka marka waxaa ka mida maala cadadka soo wariyey kan inay farabataan abarkan kana abarkan cidda soo warisa inay yaraadaan waa muraaxaadka ayay ka mid tahay marka haddii wujuuda tarjiix ka mida lagu kala rajixi karo meesha loo iilanayo oo la aadayo waa tarjiix weeyaan waa la kala rajaxaya wain juhila taariikhu taarikh haddii laga jahil noqday wa amkana tarjiixu axad alkhabarayni labada khabar midkoodna la rajixi karo biwajhin min wujuuhi tarjiix wej ka mida wujuuda wax lagu kala rajaxo almutacalliqati wujuuhdii ku tacalluqaysa bisanadi aw ilmatni oo waxaan wax lagu kala rajaxay mar wuxuu noqon karaa xagga sanadka marna wuxuu noqon karaa xagga matniga falmasiiru meesha loo noqonayo yani xiinaidin ila tarjiixi tarjiix weeyaan waa la kala rajaxayaa wain tacadara tarjiixu tarjiix hadduu suurtoobi waayo yutawaqafu waa laga tawaqufaya waa laga joogsanayaa can alcamali bihima in lagu camal falo xataa yatabayana linaadiri ilaa qofka eegaya ay u caddaato wajhu tarjiix ay u caddaato waa qodobka afraad bay noqonaysaa markaas jamac waa suurtoobi waayey naskhi waa suurtoobi waayey tarjiix waa suurtoobi waayey yutawaqaf waa laga tawaqufaya qaar baa waxay yidhaahdaan tacaarada fatasaaqataa way iscaarideenoo labadu waa isla waa qalad waxaa ka fiican oo saxda ah in la yidhahdo waa laga tawaqufaya leanna waxaa suurtagala ah adigu hadday ku caddaan weyday cidaan adiga ahayn inay u caddaatay oo asagu markaa ama u kala rajaxay ama taariikh uu ogaaday ama yani markaasi uu isku nasakhay inuu naskhi markaasi inuu jimciyey ama naskhi uu helay ama marka uu kala rajaxay mar hadday intaa midna kuu caddaan waya adigu tatawaqaf waa ka tawaqufaysaa laakiin tacaaradataa fatasaaqadataa wa dhaceen waa qalad taasi wain tacadara tarjiixu tarjiix hadduu suurtoobi waayo tawaqafu waa laga joogsanaya laga istaagaya can alcamali bihima in lagu camal falo xataa yatabayana linaadir ilaa qofka eegaya ay u caddaato wajhu tarjiixi w wax lagu kala rajaxo annasku wamaa yucrafu bihi naskhi iyo waxa naskhi lagu garanayo annasku luqatan alizaala wاlnaqlu naskhi xagga luqada waxaa la yidhaahdaa izaalo zuulin wاlnaqlu iyo rarid nasakat ishamsu aila waxay nasakday qoraxdii ama cadceedii aila harkii ayay markaa nasakday yani way zuurisay idaa azaalatu markay zuuriso wa nasaktu lkitaaba kitaabkii baa nasakhay idaa naqalta shayan haddaad soo naqliso ood soo guuriso wax shaygaasoo yushbihu shabbahaya maa fiihi ay fi lkitaabi kitabka waxa ku sugan wax markaa shabbahaya naskhiga xagga luqada waxaa la yidhahdaa alizaala walnaql labadu waa loo isticmaalaa farqiga udhexeeya waxa weye isaale iyo naqli isaaladu waxaa weeyaan haygiioo meesha lagaba qaadaba shaygii meesha lagaba qaado ayaa waxaa loo yaqaanaa isaala yani hooskii joogay ama harkii joogay qoraxdu markay timaado miyuu joogaya waa maya idan waxaa la ohanaya qoraxdii ama cadceeddii waxay meesha ka qaado oo zuulisay yani harkii kaasi waa iaala bimacna isaala markuu yahay nasrigu marna wuxuu noqonaya bimacna annaql waa rarid sida maalan kitaabaad soo qaadatay waxbaad ka qoratay kitaabkii wixii ku qornaa miyaad zuulisay oo maya maa zaala fiihi weli kama zuulin adaa ka soo naqliyey xaalka noocaas naskigu bimacnaa annaqlu buu noqonayaa annaqlu waa rarid ama guurin weeyaan waxaa lamida koobi inaad koobiyeysato kitaab baad waad koobiyeysatay kii hore waa kama kaan soowaadix maaha marka kaasna waxaa la odhanaya annaqlu baa la odhanaya النسخ لغة الإزالة وي والنقل تقول waxaad ohanaysaa نسخت الشمس الظلة إذا أزالته markay zuuliso ونسخت الكتاaبa kitaabkii baa nasakhay أي إذا نقلta markaad نaqliso شhayئa شhay شhaygaasoo يuشبiهu shabahaya maa فيihi أي في الkitaabi kitaabka wax ku sugan يعني maadan zuulin laakiin kaas wax la midaad soo naqlisay والنسخ شharcan naskhigu xagga sharciga waxa weye rafcu xukmin sharciyin xukm sharciya in la rafciyo bidaliilin sharciyin daliil sharciya lagu rafciyo daliilkaasoo mutaahiran canhu ka dambeeyey wayucrafu waa la garanaya annasku biumuurin arrimaa lagu garanaya minha waxaa ka mid a ah annas nas baa ka mid ah yani nas ka mid a ah nusuus shariica ah. inuu markaa sheego shaygan inuu yahay waxaana in la nasakhay wa huwa alasrax kaasaana ugu sarixsan yani marka ugu cad ka xadii kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira rawahu muslim kuntu nahaytukum can ziyaarat lqubuur waxaan idinka reebay markii hore fii awal islaam inaad booqataan can ziyaarat lqubuuri qubuurta inaad booqataan fazuuruuha hadda booqda fainaha tudakirukum alaakhira ayib marka fazuuruuha waa naskhi la nasakhaya xukumkii hore waana nas xukumkii hore muxuu ahaa yani almancu biziyaarati lqubuur in la diidey xukumkii dambena muxuu noqday in markaasi la baneeyey in la booqdo idan waa nas sariixa fazuuruuha waa nasu min anabiyi sal allahu aleh wasalam waa lagu camalfalaya marka kaa dambe rawahu muslim wa minha waxaa ka mid a ah maa ahbara saxaabiyu midka uu ka warramay saxaabigu bita'ahurihi inuu dembeeyey saxaabiga wuxuu odhanaya kanaa kan ka dembeeyey ka qowli jaabir radi allahu canhu jaabir bn cabdillahi bni xaraam hadalka uu yidhi kaana aakhira alamrayni min rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam labada arrimood kii dembeeyey wuxuu ahaa xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam tarku lwuduu weysada in laga tago oo aan laga weysaysan mima masat innaaru shayga dabku uu taabtay rawaahu atirmidi minaa waxaa ka mid ah maa curifa bitaariikh yani mid markaa taarikh lagu ogaaday ayaa ka mid ah naskigii way inoo soo tacriifiyeen culimadii luqatan wa sharcan sharcan waxay noogu tacriifiyeen xukun sharciya in la qaado oo meesha laga saaro ayib waxaa lagaga saarayaa daliil kale oo sharci oo ka dambeeyey waa sida xadiikan kuntu nahaytukum can ziyaarat qubuur xukunka sharciga wuxuu ahaa ziyaarat qubuur laa tajuuz ayay ahayd waa xukm harciya ah. xukumkii haddaba waa la rafciyey maxaa rafciyey xukum kale daliil kalea rafciyey bidaliilin sharciyin daliil kalea markaa rafciyey oo waa kee fazuuruuha weeye marka kii horena wuxuu ahaa xukum oo in laisku diidey waxaa ka dambeeye xukum labaad oo ah in laisku banneeyey marka waa rafcu xukmin sharciyin xukumkaa horeo diidmada xukum sharciyu ahaa harcigaa inoo sheegay bidaliilin sharciyin daliil sharciga ayaa rafciyey oo ah fazuuruuha mutaahirin canhu waana ka dambeeyey oo nahyiga iyo markaasi banaynta bannayntana dambaysay ayib marka kaasuu noqonayaa naskigu maxaa lagu garanayaa marka naskii maxaa lagu garanayaa haygana sheegan inuu nasakhay maxaa lagu garanaya waxaa lagu garanaya arrimo koow nas inuu sheego sida xadiidkan haddaan sheegnay oo kale waxaa ka mid ah saxaabigu inuu sheegay oo yidhaahdo labadan arrimood kanaa dembeeyey kaana waa horreeyey sida xadiidkan jaabir in laga weysaysto markii hore waxay ahayd wax alla wixii dab la saaro in laga weysaysto waxaa lagu beddelay oo ka dambeeyey inaan laga weysaysan marka laga soo reebo hilibka geela isagu daliil buu leeyahay nabiga waxaa la weydiiyey sal slam an natawada min luxuumi libil qaala nacam ma ka weyssanaa geela hilibkiisa markaasa nabig wuxuu ku jawaabay ha ayib haddaba kaa marka laga reebo wixii kale dab wuxuu taabtay inaan laga weysaysan ayaa dembaysay marka hore marka maxaa horreeyey in laga weysaysto maxaa dembeeyey inaan laga weysaysan sidaa waxaa sheegay saxaabigii saxaabigii baa saa sheegay taasna waa lagu ogaanayaa midda saddexaad waxaa weeyaan taariikhdii in la eego sida xadiika aan soo sheegnay aftar alxaajimu wاlmaxjuum iyo ixtajama wahuwa saa'im midna waa sanadkii tobnaad midna waa sanadkii sideedaad keebaa dembeeyey marka waxaa dembeeyey sanadkii tobnaad idan kan taariikhda dembeeyey ayaa markaa naasikh ah ayb wayucrafu annasku naskii waa la garanaya biumuurin minha waxaa ka mid ah ka mida nusuusta shareecada wa huwa alasraxu kaasaana oogu cad ka xadii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha oo kale wey rawahu muslim wa minha waxaa ka mid ah maa ahbara saxaabiyu yani midka uu sheegay saxaabigu maa naskhi weeye ahbara saxaabiyu ama maa khabar weeye ahbara saxaabiyu saxaabi uu sheegay bita'ahurihi inuu dembeeyey oo mid kale uu ka dembeeyey ka qowli jaabir radi allahu canhu kaana aakhira alamrayni min rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam labada arimood labada arrin oo nabiga xaggiisa ka ahaaday calayhi salaau wasalaam kii dambeeyey wuxuu ahaa tarku lwuduui weysada in laga tago mima mastinaar rawahu tirmidi wa minha waxaa ka mid a ah maa curfa bitaariikh mid taarikhda lagu ogaaday wa ama maa rawaahu saxaabiyu midka saxaabi uu wariyey maa rawaahu saxaabiyu almutaakhiru islaaman islaamnimo dembeeyey mukhaalifan xaaluu khilaafaya limaa rawaahu saxaabiyu almutaqadim canhu saxaabi isaga ka horreeyey uu wariyey fi lislaami xagga islaamnimada falaa yadullu ma tusinayo cala naskhi nasakhaad ma tusinayo lixtimaali samaacihi wuxuu aqbali karaa inuu ka maqlay min saxaabiyin aakhar saxaabi kale saxaabigaasoo aqdama min dalika almutaqadim mutaqadimka ka horreeyey aw samicahu inuu ka maqlay ayuu aqbali karaa min milihi aw man milahu mid asagoo kale ah oo fa arsala markaa si uu irsaaliyey oo wax riday halkanna culimadu waxay noogu sheegayaan xadii uu soo wariyey saxaabi xilli dambe haddii uu khilaafo xadii uu soo wariyey saxaabi xilli hore islaamay ma la odhanayaa kan dibka islaamay xadiikiisu wuxuu nasakhayaa kii uu soo wariyey saxaabigii hore maala waxaa iscaariday eh, xadii uu soo wariyey anas ama maala camaar ibnu yaasir ama bilaal xadii uu soo wariyey iyo xadii uu soo wariyey abu hurayra abu hurayra wuxuu islaamay sanadka toddobaad oo hijriga saxaabadaasna bilaal iyo camaar iyo waxay ahaayeen min aqdam saxaabay ahaayeen dadkii la dhibi jiray bay ahaayeen haddii aan aragno marka labada xadii xadii uu soo wariyey bilaal iyo xadii uu soo wariyey abu hurayra oo iscaariday ma odhanayna abu hurayra maadaama uu ka islaamnimo dambeeyey xadiikiisu wuxuu caaridaya xadiiu yani markaasi wuxuu nasakhayaa baan ujeedaa xadiiu abu hurayra wuxuu nasakhayaa xadiiu bilaal ma odhanayna maya la odhan mayo limaada waxaa suurtagala abu hurayra inuu xadiidkan ka qaatay oo ka maqlay cid markaasi bilaal kaba horraysa xagga islaamnimada abubakar inuu ka qaatay baa suurtagalaba awalu man aslam min arijaal waa abubakar soo maha marka inuu ka qaatay abu hurayra canman can abi bakrin sowaadix maha marka sidaa loo eego xadiidkaasi abu hurayra markaa horreeyeyba leanna iyuu ka qaatay cid ka islaamnimo horraysay yani markaasi bilaal ayuu ka qaatay marka lama xukumi karo mar kastaba in ka dambe oo islaanimadiisu ay dambaysay inuu khabarkiisu naasikh yahay yani markaa laguma xambaari karo ixtimaalka geli kara oo aan loogu xambaari karin waxaa ka mid a ah in ay suurtagal tahay kan islaamnimadiisu ay dambaysay inuu ka qaatay xadiidka mid ka islaamnimo horreeyey kaa asaga ka horreeyey waxaa kaloo suurtagala ah maya mid la simanba inuu ka qaatay kaa asaga ka horreeyey oo bilaal oo kale ah nin la siman oo isku xilli ay islaameen inuu ka qaatayna waa suurtagal mar haddii ixtimaalaadka uu imaan karo la oran mayo hadaad aragto laba saxaabi oo islaamnimada ku kala dambeeyey ahbaar ay soo wariyeen way isnasakhayaanoo kan dambaa wax nasakhaya odhan maysid waayo ixtimaalaadkaasaa geli karaa wa maa rawaahu saxaabiyu mutaahir islaaman xadiidka uu soo wariyey mid saxaabi islaamnimadiisu ay dambaysay mukhaalifan xaaluu khilaafaya limaa rawaahu saxaabiyu mutaqadim canhu saxaabi isaga ka horreeyey khabarka uu soo wariyey almutaqadim canhu fi lislaam islaamnimada kaga horreeyey yacni khabarku uu markaas soo warinayo khilaafay haddaad aragto falaa yadul ama maa rawaahu saxaabiyu mutaahirun islaama xadiidka uu soo wariyey saxaabi islaamnimadiisu ay dembaysay mukhaalifan xaaluu khilaafaya lima rawaahu saxaabiyu lmutaqadim canhu fi islaami yani xaaluu khilaafayo midka uu soo wariyey saxaabi asaga islaamnimo kaga horreeyey falaa yadulu calaa naskhi naskhi ma tusinayo lixtimaali samaacihi samaaci mutaahiri ka abi hurayra yani markaasi waxaa suurtagala inuu ka maqlay midkan mutaahirka min saxaabiyin aakhara saxaabi kale oo aqdam ka horeeyey min dalika mutaqadim mutaqadimkaas mutaqadimku waa kee yani markaasi waa bilaal oo kale mid ka sii horeeyeyba inuu ka maqlay baa suurtagal ah aw samicahu inuu ka maqlay baa suurtagal ah man milahu mid asagoo kale ah yani mid mutaqadimkaas oo maalan bilaal oo kale la siman inuu ka maqlayna waa suurtagal oo markaasi fa arsala uu irsaal sameeyey macnaa uu riday ciddaas markaasi uu riday oo muusan sheegino ma ohan hebel baan ka maqlay muusan ohan waasitadii udhexaysa asagii nebi maxamed sal alla alay aslam ayuu riday walijmaacu ijmaacu laysa binaasiki naasikh maahan bal yadullu wuxuu tusinayaa cala naskhi naskiguu tusinayaa halkana culimadu waxay noogu sheegayaan ijmaacu wax ma nasakho laakiin wuxuu tusinayaa wuxuu tusinayaa naskiguu tusinayaa isagoo naskhi tusiyey waxay u tusaaleeyeen culimmadu xadii baa ku soo arooray tilmaamaya in qofka khamriga cabba la dilo marka afaraad hadduu mar cabbo oo la jeedlo oo haddana cabbo oo la jeedlo oo saddexaad oo cabbo la jeedlo marka afaraad hadduu cabbo waa la dilayaa xadii baa sidaa sheegaya abu daawuud uu soo saaray imaamu nawowi wuxuu yidhi raximah ullah dalla alijmaacu calaa naskhihi ijmaacu wuxuu tusinayaa xadiikaas inuu mansuuq yahay bimacnaa inaan la dilaynin ayaa marka ijmacu tusinaya marka ijmacu wuxuu tusinayaa inuu xadiikaasi mansuuq yahay marka waxaa lagu ijmaca inaan la dilaynin marka xadiiku waa mansuuq weeye ayib marka walijmacu ijmacu laysa binaasikhin wax ma nasakho limaada yani wax nasakhi waayey lanna ijmac goormuu guntamaa bacda wafaati nabiyi sal allah alay wasalam ayuu ijmacu guntamaa naskiguna goormuu dhacaa waa xilligii nebi maxamed sal allah alay wasalam ayuu dhacay marka ijmaacii oo xilli dambe ah lama odhan karo nas hore ayuu nasakhayaa lama odhan karo laakiin naskigii wuu tusin karaa oo markaa daale wuu noqon karaa sida xadiikaas ay culimmadu u yidhaahdeen ijmac baa tusiyey inuu mansuuq yahay asilatun wa tamaariin halkan waxay ku keenayaa culimmadu intii aan soo marnay min awal kitaab ilaa mawdican yani markaasi eh, ayay markaas su'aala ka dhigeen carabkaan marinayna su-aasha kood waxaa weeye takalam muujazan can nash'ati musطalax alxadiid waxaad ka warrantaa si kooban waxaad oga warrantaa cilmiga musطalax alxadiidka nash'adiisii iyo bilowgiisii ka warran uma carifu tacriifi cilm musطalax maxaa la yidhahdaa tacriifi wabayin mawduucahu wuxuu ku saabsan yahay caddee wa samaratahu faa'iidadiisa caddee maxaa laga fa'idaya hadii la barto uma dkur waxaad sheegtaa macaani almusطalaxaat alaatiya musطalaxaadkan erayadan yani markaa tacriifi maxay yihiin alxadii alkhabr alahar alxadii اlqudsi alsanad almatn alisnaad almusnad musnad bifatxi nuun wاlkasri musnid wاlmuxadi alxaafid dhammaan wada tacriifi dhammaantood waa soo marnay yani markaasi labo su-aasha labaad waxa weye carif alkhabr almutawaatir khabarka mutawaatirka yani markaasi tacriifi uma dkur anwaacahu noocyada uu u qaybsamaya sheeg wa shuruuطahu iyo shuruudda khabarka mutawaatirka uma carif khabr alwaaxid luqatan wasilaaxan khabr alaxaad tacriifi xagga luqada iyo agga isilaaxa uma carif ilkhabar alwaaxid luqatan wasilaaxan waanwaacahu wadkur anwaacahu sheeg noocidiisa waanwaacuhu almashhuuru uma carif ilkhabar alwaaxid luqatan wasilaaxan wa anwaacahu noocyada tacriifi noocyadiisana tacriifi oo muxuu yahy nocyadiisu almashhuur alcasiiz alghariib walghariib almutlaq walghariib alnisbi dhammaan yani markaa wada tacriif noocyadaasoo dhanna wada tacriifi saddex maa huwa alkhabar almaqbuul khabar maqbuul muxuu yahay maa xukmu xukumkiisu muxuu yahay wamaa anwaacu khabar almuxtafi bilqaraa'in khabarka lagu hareereeyey qaraa'in iyo calaamado tusinaya yani markaasi yani amaaraad inuu markaa ka sarreeyo kuwa la midkaa muxuu yahay yani markaa noocdiisa sheegka wamaa huwa asaxiixu lidaatihi muxuu yahay saxiixu lidaatihi walxasan lidaatihi wama aladii yashtarikaani fiihi alxasan lidaatihi iyo asaxiixu lidaatihi maxay wadaagayaan wamaa anwaacu saxiixi saxiixu noocyadiisu maxay tahay biictibaari tafaawuti rutabihi marka la eego rutabtiisa iyo darajooyinkiisa kala tagsan wamaa yuraadu bishari shaykhayn maxaa looga jeeda shar shaykhayn marka laleeyahay maxaa looga jeedaa afar ma saxiixu liayrihi asaxiixu liayrihi tacriifkiisu muxuu yahay walxasan liayrihi tacriifkiisu muxuu yahay wamaa wajhu jamci tirmidi yani wejka tirmidi iyo waayrihi yani hayrkii ay jamciyeen bayna alxasan waasaxiix maxay tahay maca anahumaa wasfaani yani mutafaawitaani iyagoo marka ay yihiin laba sifo oo kala tagsan yani muxuu u jamciyey ayib wma wجه جمع التirmidي أيضا byn الxasن والغريب mع أن الxasن في اصطلاح التirmidي ma jaء عan غayri وجهi وmacluum أن الغريب ma rawaahu raaw waaxid waxaad kaloo sheegtaa sababtuu u jamciyey ama wejka uu markaa u jamciyey imaam tirmidi raximah اllah xasan iyo hariib iyadoon ognahay imaam tirmidi xasanka inuu ku tacriifiyey xasan waxaa la yidhahdaa waa wixii hal dariiq wax ka badan lagu soo wariyey hariibkuna waxaa weeyaan kii lagu soo wariyey hal dariiq sidee markaas ugu keenaya <clears throat> su-aaa waxa weye ma hiya anwaacu ziyadati iqa noocyada ay leedahay ziyadatu iqa sheeg wamaa xukmu kuli nowcin nooc kastana xukumkiisa muxuu yahay wamaa huwa almaxfuudu aw ishaadu maxfuud maxaa la yihahda shaad maxaa la yidhahdaa walmacruufu walmunkaru min alakhbaar yani alkhabr almacruuf iyo alkhabr almunkar maxay yihiin wama hiya almutaabacatu mutaabaca maxay tahay wama anwaacuha noocyadeedu maxay tahay wma huwa almutaabic wاshaahid wاlictibaar maxay yihiin mutaabic iyo shaahid iyo ictibaarna maxay yihiin wama alkhabr muxkam khabarka muxkamka muxuu yahay wamukhtalifu اlxadiiث isaguna muxuu yahay yani tacriifi wma yurjacu ilayhi yani maxaa loo noqonaya agee yani maxaa loo noqonaya idaa tacaarada khabaraani maqbuulaan laba khabaroo maqbuula hadday iscaaridaan xaggee loo noqonayaa alkhabaru lmarduudu wa asbaabu raddihi hada maxaluh halkanna yani markaasi waxay kaga hadleen culimmadu khabarka marduudka ah iyo asbaabta keenta khabarka in la radiyo ayb alkhabaru lmarduud khabarka marduudka huwa aladii lam yatarajax waa midka raajix aysan ahayn sidqu lmukhbiri bihi midka warramaya inuu run sheegayo almarduud waxaa la yidhaahdaa waa dud lmaqbuul maqbuul waxaan ku soo marray inuu yahay dud lmarduud kanna wuxuu noqonayaa almarduud waa dud lmaqbuul yucrafu shayu bididihi hayga waxaa lagu aqoonsadaa didkiisa marka wuxuu noqonayaa almarduud huwa alkhaba huwa aladii midka weeye lam yatarajax aysan raajix noqon sidqu lmukhbiri bihi midka warramayaoo sheegaya inuu run sheegayo runnimadiisaan raajix ahayn bimacnaa raajix maahan oo waa laga shakisan yahay wayanqasim wuu qaybsamaya khabarka marduudka ilaa anwaacin kaiira noocyo fara badan buu qaybsamaya balaqa biha bacduhum qaar ka mida waxay gaarsiiyeen anwaacdaasi ilaa nayifin wa arbaciina nowcan dhowr iyo afartan nooc bay gaarsiiyeen wahiya anwaacdaasi tarjic way noqonaysaa fi ljumlati marka lasoo duuduubo ilaa sababayni laba sabab bay u noqonaysaa ayb axadihimaa midkood ama axaduhumaa midkood saktu raawin faakar hal raawi iyo wax ka badan inuu dhaco weeyaan min asanadi sanadka waani sababka labaadna waxaa weeye aacnu fii bacdi ruwaatihi ruwaadda qaarkood in la acniyo wax laga sheego habarkii marduudka ayuu halka inoogu sheegay eh, tacriifkiisu waa midkaas aladii lam yatarajax sidqu lmuhbiri bihi noocyo fara badan buu u qaybsamayaa marduudkaasi eh, waxay isugu soo aruurayaan labo markaasi waxaa keensanaya laba sabab imaa sanadkan raggan la taxayo ayaa wax dhacsan yahay waxbaa maqan wa imaa raawigan sanadku waa xidhiiraa laakiin raawigan laftiisa ayaa wax ku sugan yihiin labadaa mid ayaa keensanaya khabarka in la radiyo anwaacu suquuطi yani sakdigii noocyadiisii asaqdu min alisnaadi nawcaan sanadku inuu wax ka dhaco waa laba nooc waadixun jariyun mid waadixa oo cad waadix iyo jari waa isku macnee yaxsul ishtiraaku fii macrifatihi yani yaxsulu alishtiraaku wadaag baa xasilaya fii macrifatihi garashadiisa ee kaiiru min annaas dad fara badan baa wada garanaya ayib waa mid waadixa ah oo waxaa la wadaagayaa garashadiisa dad badan baa waxay wadaagayaan yani markaasi meeshan inuu sakdi ku jiro wa khafiyun iyo mid khafi ah laa yudrikuhu sakdi khafi ah. laa yudrikuhu ma haleelayo oo ma garanayo ila aljahaabidatu ragga khubarada mooyaane aljihbid waxaa la yidhahdaa alkhabiiru biqawaamid alumuur midka xog ogaalka u ah arrimaha hooseeya ayaa jihbid la yidhaahdaa jamacuna waa aljahaabid marka raggaas umbaa markaa garanaya ragga yani khubarada ah ayuumbaa yaqaana almuطalicuuna daalacday calaa uruqi alxadiii xadiidka jidadku ku yimid iyo asaaniiddu ku yimid wa cilal asaaniid iyo asaaniiddaas cilooyinka ku sugan ayuu daalacday oo akhriyey ayib annaga soo marnay yani markaasi marka la doonayo in cillada la ogaado la soo saaro waxaa loo baahan yahay in asaaniiddii oo dhan la akhriyo oo la eego albaabu ida lam tujmac uruquhu lam yatabayan khaطa'uhu sida uu yidhi ibnu madini haddaan baabkii la jamcin yani markaa xadiidka haddaan la jamcin duruqdiisa khaطa'u ma caddaado khaطa'u marka wuxuu ku soo baxaya asaaniiddii iyo uruqdii oo markaas aqoon loo yeesho markaa la jamciyo walawalu kan hore oo jeliga waadixa ah yucrafu waxaa lagu gartaa bicadami mulaaqaati raawi raawigu inuusan la kulmin liman rawaa canhu cidda uu wax ka warinayo ima liannahu lam yudrik casrahu isku waqtiba maysan ahaynba aw adrakahu wuu soo haleelayo isku waqti bay ahaayeen walaakin lam yajtamic bihi lama kulmin walxaal laysa lahu aysan u sugnaanin yani markaasi raawigaasi minhu yani min ashayki ijaazatun walaa wijaada ijaaze iyo wijaado midnaan kama haysto ayib welida yuxtaaju waxaa loo baahanayaa ilaa cilmi taariikh cilmiga taarikhda loo baahanaya cilmi taarikh ruwa litadamunihi sababtu waxaa weeye wuxuu koobsanayaa taxdiida mawaalidi ruwaah ruwaadda wakhtigay dhasheenoo la xadido wawafayaatihim iyo xilligay dhinteen wa asmaani alabihim iyo xilligay cilmiga dalbeen wartixaalihim iyo wakhtiga ay rexraysteen sakdigu waa laba nooc mid waadixo jeli ah oo dadko dhan markaasi ama badankiisu ay garanayaan iyo mid khafi ah oo culimmada baabkan aqoonta ula mooyaane oo cid kale aysan garanaynin kan hore waxaa lagu ogaadaa inuu jeliga waadixa ah labadan wax kale warinaysa maba kulminba isku wakti maba ahaynba sida maala ninkii yani isagoo qarnigii lixaad jooga odhanaya saxaabi baan ahayoo nabi waxbaan ka qaatay sawaadix maaha qof kastaa garanaya soo maaha nin jooga qarnigii lixaad ayaa wuxuu leeyahay saxaabi baan ahay hal yusmac kalaamuhu ratn hindi ba leeyahy ratn lhindi wamaa adraaka maa ratan buu yidhi dahabi dajaalun min adajaajila waa beenaale weyn weeyaan sawaadix maaha ayib waxaa lagu ogaanaya marka inaysan kulmin labadan isku casri maba ahanba nebigu sal l slam yani waxaa weeyaan taariikhdu markay ahayd ko iyo toban hijriga ayuu dhintay ninkana wuxuu jooga lix boqol buu jooga isku casri marka ma aw adrakahu waa isku casri walaakin lam yajtamic bihi lama kulmin sida maala aduu halkan jooga waxaad leedahay ahbaranii albaaniyu albaani baa ii sheegay albaani baa saa xadiidkaa ii sheegay baad leedahay ayib isku casri baad ahaydanoo casrigan buu noolaa laakiin de lamada kulmin laakinoo lama ijtamac bihi walaysa lahu minhu ijaazatu walaa wijaada ijaazana kama haysto wijaadana kama haysto maxay tahay ijaaziya wijaado waa duruqda xadiiska lagu qaato noocyo ka mida weeye ijaada waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo sheekhu ardaygii ku yidhaahdo waan kuu fasaxaya wax iga weri wax alla kutub aan qoray iga weri waan kuu fasaxaya meel alle meeshaad ku aragto kitaabkiisa waad ka warinaysa waxad ohanaysaa akhbaranii fulaanu ijaazatan baad ohanaysaa waad qaydaysaa soo waadix maaha ayib wijaadaduna waxay noqonaysaa inaad hesho nin aad taqaanay fartiisii inaad hesho wijaada min wajada waxaad heshay nin aad taqaanay kitaabuu qoray baad heshay waad ka warisay marka wijaada marka ninkan ay isku casriga uusan la kulmin ijaazana kama haysto oo ma oran yaanan kulminbe waan kuu fasaxay iga wari ma odhan wijaadana muusan helinoo kitaab uu qoray ama yani kitaabkiisii sheekhana uu qoray muusan helin isagoo isku casri ay yihiin wijaade ijaaze midna uusan ka haysan ayuu wax ka warinaya marka waxaa la odhanayaa markaad aad dhahdo akhbaranii alalbaaniyu isku casri waad ahaydeen waxaa lagu leeyahy marka ma lamaada kulmine yani markaasi ma ijaazo ayaad markaasi ka heshay oo sheekha ku ijaazeeyey mase wijaadaad ka heshay labadii midna yani kama haysid idan wuxuu noqonayaa sakti jeli oo waadixa ayuu noqonaya sheekh wuxuu yhi raximahullah welidaa yuxtaaju ilaa cilmi taariikh waxaa loo baahday in la ogaado cilmiga taariikhda taarikhu rijaal ragga ama ruwaadda taariikhdoodii in la ogaado cilmigaasaa loo baahanaya qaarkood culimadu waxay yidhaahdeen markay beenta noo isticmaaleen nimankii kadaabiinta ahaa baanu taariikhda u isticmaalnay markaasa waxaa soo baxay beentoodii mid baa wuxuu le heel baan ka maqlay yaxya ibn maciin baan wax ka maqlay bukhaarian wax ka maqlay buu le ana tilmiid albukhaari waxaa le gormaa dhalatay wuxuu le waxaan dhashay saddexda boqoloo hijrigaan dhashay buu le waxaa lele bukhaari wuxuu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii buu dhintay ma qabrigaad kaga qaadata ya xageed kaga qaadata marka taariikhdaas marka la ogaado xilliga uu dhashay iyo xilliga uu dhintay sheekha uu sheeganayo in wax ka qaato xilliga uu dhintay iyo kan wax sheeganaya xilliga uu dhashay marka la eego yani waxa weeyaan waxaa soo caddaanaysa ka runnimadiisa iyo beennimadiisa kadalika asmaanu alabihim xilliga uu ninkani bilaabay alabulcilmiga goormaad bilowday qabla maala cashra siniin sheekha aadle waxbaa ka qaatayna qabla hamsiin buuba dhintayba idan mina kulmin waba kamaadan aadan warti xaalin iyo xilliga rixlada ay markaas rilaysteen oo ninba wuxuu yidhi markaasi sheekh hebel oo jooga masar baan wax ka soo qaatay markaase waxaa la yidhi goormaad u rilaystay yani masar goormay ahayd rixladaadii markaase wuxuu waxaan u rilaystay qarnigii afaraad afartii boqoloo hijriga ayaan halkaa tegey waxaanan ka soo qaatay imaamu shaafici baan ka soo qaatay imaamu shaafici baan ka soo qaatay shaafici wuxuu dhintay labadii boqol iyo afartii buu dhintay adiguna gorma ilaysatay aartii boqol hal adragta laa idan marka cilmiga taariikhda lagu ogaadaa yani marka arrinka noocaasoo kale ah wawaadixun jariyun yaxsul ishtiraaku fii macrifatihi wakhafiyun mid kale waa mid khafi ah laa yudrikuhu ma ogaado ila aljahaabidatu culimmada markaa khubarada ah almuطalicuuna daalacda cala turuq alxadiid wa cilal asaaniid iyo asaaniidda cilooyinka ku jira yucrafu waxaa lagu gartaa bicadami mulaaqaati raawi raawigu inuusan la kulmin liman rawaa canhu cidda wax ka warinaya ima liannahu lam yudrik casrahu inuusan casrigiisaba soo gaarin aw adrakahu wuu soo gaaray walaakin lam yajtamic bihi lamuusan kulmin walxaal buusan la kulmin laysa lahu minhu ijaaza ijaaza uusan ka haysanin ogolaansho u fasax iga wari uu yidhi walaa wijaadatu wijaadana kama haysto waa inoo imaan doonta insha allah yani markaasi waxay ka mid tahay awjuhda xadiidka lagu qaato labaduba ijaaze iyo wijaada labaduba welidaa yuxtaaju waxaa loo baahanaya ilaa cilmi taariikh cilmiga taarikhda loo baahanaya maxaa loogu baahanaya litadamunihi wuxuu koobsaday taxdiida mawaaliidi ruwaati ruwaadda dhalashadooda in la xadido ayuu koobsanaya ayib wawafayaatihim iyo yani xilligay dhinteen buu koobsanaya wa asmaani alabihim wa taxdiidi asmaani alabihim wakhtigay cilmiga dalbeen yani markaasi zamankeedii ayay markaa xadidaysaa warti xaalihim iyo wakhtiga ay raxlaysteen anwaacu lmarduudi biictibaari sakti marduudka noocyadiisa marka la eego saktiga saktiga ku sugan xadiidka marka la eego noocyo u qaybsamaya koo waxa weeye almucallaq saktiga ku dhaca sanadka koo waxaa ka ah almucallaq wa huwa mucallaquna maa xadiid weeye xudifa la xadfay min mabda'i sanadihi sanadka awalkiisa waxaa laga xadfay raawin faakar hal raawi wax ka badan baa la xadfay ayib waxaana sidaa samaynaya tasaruf min eh, almusanif sheekha kitaabka iskale ayaa saa yeelaya wainamaa cudda almucallaqu mucallaqu waxaa lagu tiriyey wanaxwi kuwa la midkaa min anwaaci lmarduud anwaaca marduudka ayaa lagu tiriyey liljahli jahli iyo aqoon darro darteed jaahil laga yahay bixaali raawi lmaxduuf raawiga la xadfay xaalkiisa wtacliiqu tacliiqu fii saxiixi اlbukhaari kaiirun waa ku badan yahay qaala nawowiy raximah اllah wuxuu yidhi fama kaana wixii ahaaday minhu ay min almucallaq bisiiqati اljasmi fama kaana minhu ay min almucallaq bisiiqati اljasmi yacni midka ka mid ah mucallaqaas oo yani bisiiqati اljasmi ahaaday naxwu qaala wadakara warawa sidaasaa lagu soo wariyey mabniyan lilmacruuf xaaluu yahay ficilka la isticmaalayo mid markaa musamo ah oo majhuul aan ahayn mabniyan lilmacruuf wuxuu u jeeda yani waa mabniyan lilmacluum kii la ohan jiray waa ficilkii faacilka qaadan jiray daqaala dakara rawaa dhammaantu waxay qaadanayaan faacil fa huwa kaasi mucallaqaasi xukmun bisixatihi waxaa la xukumayaa inuu ka asaxay can ilmudaaf ilayhi midka markaasi loo tiiriyey wamaa laysa fiihi jasmun midka jasmi uusan ku sugnayn naxw qiila waukira waruwiya weeyaane mabniyan xaal loo dhisay ficilkaas lilmajhuuli falaysa fiihi kaasi kuma sugna xukmun bisixatihi in markaa la xukumayo inuu asaxay can ilmudaafi ilayhi cidda markaasi laga warinayo wa cala naairi qofka eegaya mucallaqaadka waxaa waajib ku ah idaa araada hadduu doonayo alistilaala bih inuu deliishado oo xukum sharciga u deliishado an yandura waa inuu eegaa fii axwaali rijaali sanadihi sanadkiisa rijaasha ku sugan axwaashooda waa inuu eegaa mucallaqu yani tacriifkiisu waxaa weeyaan waxaa la xadfay yani awalu sanad baa la xadfay maalan bukhaari baa wuxuu xadfayaa sheekhiisii alxumaydi buu xadfayaa wuxuu ka warinayaa shaykhu shaykhihi oo ah yani markaa sufyaan buu ka warinayaa ama wuxuu xadfayaa sheekhiisa iyo shaykhu shaykhihi ama wuxuu xadfayaa sanadkoo dhan buu xadfayaa wuxuu ka soo reebaya saxaabigii oo wuxuu odhanayaa bukhaari qaala cumar bnu khaaab soo waadix maaha dhammaan waxaa la yidhaahdaa mucallaq baa la yidhahdaa hallin ha xadfo laba ha xadfo sanadko dhan ha xadfo mucallaq baa loo yaqaanaa ayib mucallaqu marka wuxuu ka mid yahay anwaacda marduudku ka mid yahay limaada muxuu oga mid noqday lanna qofkan dadkan la xadfay ama qof ha noqdo ama ha ka bataane lama garanayo xaalkiisu muxuu yahay macaadilba madaabiba mataamu dabdiba makhafiifu dabdiba laa yudra la garan mayo mar haddii aan la garanaynin waxay noqonaysaa inuu ka mid noqdo min anwaac almarduud intaa kadib waxay noo sheegeen tacaaliiqdu waa ku badan yihiin tacliiqa noocaasa ah, wuu ku badan yahay fii saxiixi albukhaari ilaa kun iyo saddex boqol ayaa la gaarsiiyaa imaamu alxaafid bn xajar raximah ullah kitaab gaaruu u sameeyey oo axaadiista noocaasa ah oo mucallaqaadkoo sanadkoodii la xadfay uu sanadkooda ku sheegayo wuxuu bixiyey taliiq tacliiq buu bixiyey taqliiq tacliiq magacaas u bixiyey waa kitaab shan majaladoodah oo markaasi xadiid kastoo imaam albukhaari sanadkiis uu xadfay ayaa wuxuu sheegayaa ciddii meesha ka maqnayd waa khidma ayiba imaamu nawowi marka wuxuu yidhi famaa kaana minhu bisiiqati اljasmi midka siiqat ljasmi lagu soo wariyo oo ka mid ah mucallaqaadkaas sida maala bukhaari wuxuu yidhi qaala cumar bn khaaab sawaadex maaha eh, dakara abu muusa alashcari rawaa ibnu cabbaas saas u sheega xadiikii waa bukhaari iyo kuwa la midkaa ficilkii marka majhuulkamuu dhigin musamuu ka dhigay arrinka noocaasa waxaa la xukumayaa inuu yahay xadiidka noocaasa intii oo dhan way xadfan yihiin udhexaysay abu muusa oo saxaabigii ah iyo bukhaari intii udheaysay dhammaan way xadfan yihiin mar haddii qaala uu isticmaalay oo ciddan uu sheegay qaala uu yidhi ama dakara uu yidhi ama rawa uu yidhi waxaa la xukumayaa ilaa laga gaaro ilaa abu muusa laga gaaro intaa inay sax tahay intaa asagaa kaa hubiyey intaa kaa xadfan asagaa kaa hubiyey imaam albukhaari raximah ullah waa la hubaa ayib waxaa la mid ah xagga dhexe hadduu ku joojiyo meel dhexe sheekhiisii iyo shaykhu shaykhihi iyo saddex sheekh buu xadfay sheekh afraad buu ka bilaabay marka oo qaala fulaan buu yidhi intaas meesha ka maqan yani markaasi laga gaaro ninka uu sheegay intaasi waa saxiix weeyaan waa lagu hubaa ayib midka laakiin aan la jasmin oo uu yidhaahdo bukhaari ruwiya ruwiya la yidhaahdo ruwiya iyo markaasi dukira iyo qiila oo markaas mabniyu lilmajhuulka ah kaasi inuu saxiix yahay oo ciddaasi la sheegay yani markaasi cidda uu sheegay oo magacaabay inuu ka sugan yahay lama hubo oo markaa jami maahan jami maahan ayib mar hadduu arrinku sidaa yahay waxay noqonaysaa qofka doonaya mucallaqan inuu xukum sharciga ku dhiso waa inuu sanadka eegaa oo asagu baxi uu sameeyaa wixii oga soo baxaa baxigaas ayuu markaa ku xukumayaa ima dacfu wa ima sixa ayib wlmucallaqu mucallaq huwa maa xadii weeye xudifa la xasib min mabda'i sanadihi raawin baa laga xasifa akar waxaana siay samaynaya waa saaxib lkitaab ninka kitaabka iska leh ayaa sidaa samaynaya wainamaa cudda waa la tiriyey almucallaqu wanaxwuhu kuwa la midkaa min anwaaci lmarduud baa lagu tiri liljahli bixaali raawi raawiga xaalkiisa aljaahil laga yahay raawigii almaxduufi la xadfay aladii xudif wاtacliiqu fii saxiix اlbukhaari kaiiru waa badan yahay marka ma soo gudagelayso mucallaqaadkaas yani fii saxiix اlbukhaari axaadiida saxiixa ah oo shuruuddiisii waafaqsan ma soo gudagelaysa iyad waa ka baxsanta iyado mucallaqaadkaas ayb wtacliiqu fi saxiix اlbukhaari kaiiru qaala nawowiyu raximah اllah fama kana minhu ay min almucallaq wixii mucallaq xaggiisa ka ahaaday bisiiqati اljasmi yani siiqat ljasmi ku ahaaday naxu qaala wadakara warawaa mabniyan lilmacruufi lilmacruufi ay mabniyan lilmacluum ficilka la isticmaalina uu yahay mabniya limacluum ficil faacil qaadanaya fa huwa mucalaqaasi xukmun bisixatihi waxaa la xukumayaa ay maxkumun bisixatihi sixadiisaa la xukumaya yuu ka asaxay can ilmudaaf ilayhi kan xaggiisa loo tiiriyey oo laleeya hebel baa saa sheegay waa ka sugan yahay wamaa laysa fiihi jasmun yani midka jasmi uusan ku sugnayn naxwu qiila waukira wa ruwiya weeyaane mabniyan lilmajhuuli xaaluu yahay mid majhuul loo dhisay ficilkii falaysa fiihi kaasi dhexdiisa kuma sugna xukmu bisixatihi xukm yani markaasi la xukumay sixadiisa can ilmudaaf ilayhi kan loo tiirinayo laleey heel baa sheegay ama heel baa laga sheegay inuu ka sugan yahay markaasi lama jasminayo wa naadiri qofka eegaya mucalaqaadka waxaa saaran idaa araada hadduu doonayo alistidlaala bihi inuu dariishado an yandura inuu eego fii axwaali rijaali sanadihi sanadka ragga ku sugan axwaashooda waa inuu eegaa kaasi waa inuu eegaa almursaluun halkaa inoo joogo insha allah